xadaثna abu qurayb mxamed bn اlclاء qala xadaثna wakiic can shucbaة can abi jamrata can ibni cabaasi qala anahu qaal wuxuu yihi cabdالlahi bn cabaas kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yusalii mid tukada min alleyli habeenkii alaaa casharata ragca ay min alleyli mintu waa darfiya umacnaa fi lleyl waa habeenkii ayaa wuxuu tukan jiray waa salaadiisa habeenkii uu tukanayo alaaa casharata ragcatan saddex-iyo toban ragcadood buu tukan jiray casharkii xalayba waxaan ku soo aragnay xadiidkii inoogu dambeeyey isagu warinayay isagoo rasuulkii ilaahay dee gurigiisii weliba ku xidhay oo kuba la tukaday inuu rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayh ee uu tukaday labiyo toban ragcadood ee markaas ragcaddii witrigana waa raaciyey oo saddexiyo toban bay taasba ahayd halkana wuxuu inoo sheegayaa rasuulkii ilaahay inuu saddexiyo toban ragcadood habeenkii tukan jiray laftigan weliba uu kaba cabiray cibaaradan kaana walow dee bacda culamaa ay yidhaahaan waxba istimraar xataa san markay tay istimraar ma keenayso haddana curfi ahaan markan eegno khaasatan dee ficil mudaaracna waa ka dambeeyaaye ayaa waxay keenaysaa maaha dee wuxuu mararsameeyey sameeyey maaha inuu saaba yeeli jiray oo uu saddex iyo toban ragcadood tukan jiray habeenkii salaadiisa habeenimo bal xalayna intaa waan soo aragnay caawana waaba kan taasi habeen baabay ahayd uu la tukadee laakiin wuxuu ka dhigay rasuulkii ilaahay inuu sidaa yeeli jiray oo salaadiisii habeennimata ahayd axaadiista kalena way noo socotaan xadaثna qtaybaة bn سacيidi qala xadaثna abu cawaanata can qataadata can zuraadata bni أwfa can sacd bni hishaami can caaishata sanadka xadiidka kollay waa sanad aynu in badan soo araragnay raggiisa badan khaasatan saddexda u horeeya suraalat ibnu awfa kollay caawa ayaa inoogu horeysa waxaanu ahaa waa nin taabiciya oo de taabiciintii dhexe ka mid ah oo nin siqo ahaa aada loogu kalsoonaa qaadina ahaa nin caabidana waa ahaa waxaanay soo naqliyeen dee si ayuuba dhintayoo isagoo salaad subax tukanayo ayaa wuxuu aqriyay ayuha lmudatir markuu gaadhay faidaa nuqira fi naaquuri ayuu dhacay halkaasuu ku dhintay halkaa marka uu marayo faidaa nuqira fi naaquur ayaa ajashi ay u timi uu dhacay suurtagalna ninka caabidka ahe de istishaarkii marka la eego macnahan ay keenayso iyo qiyaamadiyo taas dee kolay badano cabsidaas iyo qur-aan maqalkii uba dhimatay oo dadkii hore ah way jireen aduu bal taasu uba dhintay oo halkaasuu markaa salaad subaxna way ahayd waana nin taabiciya ama ninkan kale ku xigaa sacd ibnu hishaam waa nin isaguna taabiciya waxaa la yidhaha sacd ibnu hishaam ibnu caamir al ansaari waa nin reer bani najaar ah abihi hishaam ibnu caamirna ibnu caamirna waa nin saxaabi oo xadiidka muslim iyada waa ku leeyahay asxaabtii rasuulkuu kaba mid yahay hishaam ibnu caamir sacd ibnu hishaamna waa nin taabici ahaa oo tiqo ahaayoo kollay muslimiintu mararka ay dee waxa weyaan ka jihaasamayeen waddanka hindiye iyo ayaa halkaasa laguma dilay oo dhimashadiisa ama dhimasho istishaadkiisu ah sufida fi bal markaa wuxuu yihi xadis saxaabigaasi can caishata caaishuu kaba warinaya halkan xadiidka ogan weeye aad isagoo u dheero aad u dheerna saxiixa muslim buu kuba sugnaa kolley umuuro kalena xagga bilowgiisa way laba socdeen isagoo ibnu cabaas weydiiyey bal rasuulka ilaahay salaadiisii habeennimoyo uu yidhi caaisho u tag iyadaa dad oo dhanba ugu taqaano xaggaasa ugu khibro badanna waa jirtay dee intan wax ka dheer oo salaadii rasuulka iyo say u dhacaysay baa saxiixa muslim inooguba sugan halkan laakiin aad buu mukhtasar u yahay markaa waxay tahay ana nabiya sal allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa idaa lam yusallii haddaanu tukan bileyla habeenkii oo salaadiisii habeennimo ee uu tukan jiray aanu tukan oo manacahu jawaabtii idaadu waa inoo dambaysaa marka manacahu uu ka manciyo uga diido salaada habeennimo inuu tukado min dalika madkuurkaasoo waa salaadiisii habeennimo ah annawmu hurdo uu seexdayba aw amase halabato ay ka qaalib noqoto caynaha waa shaki uun dee kana waa hurda uun kana waa hurda uun oo dee markay hurda ayaaba dhaafisay salaadii oo isagoo seextaan u kicinba barkood baa awda litaqsiim kaba dhigo kuba fasira manacahu min dalika nowna waa seexasho uu seexday oo dee uu geed isagoo iskaba dee u kici kari lahaa oo hurdadu aanay aadba uga qaalib noqon oo dee haddii uu islaahay iskaba daa iska dayn kari lahaa ayaau seexday oo hurdaa saasee tahay kuba dhaaftay oo aad kiclid haba lahaadee amase qalabatu caynaahuna way kaba qaalib noqoto oo iskama daafici karayno iskama celin karayna waa hurdo dee bal masalan markaa ka qaalib noqotayba adigu awda bishanki kuba daayo rasuulkii ilaahay hadday uu salaadii aan u kicinoo hurda ay kuba dhaafto sallaa waa tukanaya rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh min annahaari maalintii wuxuu tukanayay sintay casharata ragcatan labiyo toban ragcadood buu rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh tukanayay oo marka ay saasoo kale u dhaafto salaadiisii habeennimo de waa khayr uu la iman jiray haddaba istidraagii ayaa labiyo toban uu tukan jiro dee hadduu habeenkiina labiyo toban ma tukanayna ama koob iyo toban buu tukanayay ama saddex iyo toban ama sagaal oo kolay dee witriba salaadiisu ay ku dhammaanaysay waana ta uu ina faray ruuxii dee salaad habeennimo tukanaya inuu aakhirkiisii ragcad yeelo ama witri uu kaba yeelo ee hadda dee maalintii maalintii waktigii witriga lama joogae waa buuxinayay oo halkii koob iyo tobanka ka ayd buu labiyo toban tukan jiray oo uu bal matalan sidaasuu yeeli jiray <clears throat> xadiidna waxay nooguba yimi saxiixa muslim nooguba sugan ruuxu hadduu dee xisbigiisii waa sida salaadii uu tukan jiray qur-aankii uu aqriyi jiray uu ka seexdo ama uu dee xanuun ha noqoto seexasho adigu xun ama waxa weeyaan wax kaba mida ah, oo intaa salaada subax ama subaxdii ilaa duhur inta u dhaxaysa uu laba yimaado waxaa loo qoraa nin habeenkii la yimi oo kale waa nin habeenkii la yimi oo kale ayaa loo qorayaa bal markaa dee waa khayrkiina kollay walow aanu laasim ahayn oo salaadani sunno ay ahayd haddana waxa weeyaan shaygii khayrka ahaa istidraagii iyo qadihii oo kale iyo taasi wax mashruuco rasuulka ilaahina waa saa uu inoolaba inoo jideeyey isagu uu laba iman jiray xagga kalena uu inoo sheegayba ruuxa waqtigaa laba yimaada intaa duhur kaba horeysa in habeenkii laba yimi oo kale inuu noqonayo oo loo qorayo <clears throat> xadiidkan sida aan soo sheegayo saxiixa muslim aad buu u dheeryahay waxyaalo kala duwan oo rasuulka ilaahay salaadiisiina waa kulabsaday xadiidku intana ka mid bay oo waa xadiidkaa saxiixa xadaana maxamed ibn lcalaay waxaa dhici karta kitaabka ii yar aqdaada lahabaa laga soo qaadee badnaa oo xataa waxyaalo dee i yar markaaka kale iigu saxsaxnaayo dusha igu qornaana imaka kitaabka waa nustaans ka dhigay bay ahayd waxaa laga yaabaana meelo qaarkood oon arkaya dee ka kaleen eegaya asaaniid uu yar celcelinaya ma duruq ziyaado oo ama xadiidku sanad labaad u leeyu sheegaya kani kolley waa wada xadfi doonaa been meel mooyaane dee bal markaa ama waa igu baraarujin doonta sunnama xataa kan waxba ioma qorno waayo kaban soo diyaarin oo markaa ku talagalay xataa fawaaid kale oo dusha markaa hore kaga soo diyaariya inay muuqatee bal xadiidkaas de waa axaadiistii salaada habeenniman dee ilaa cashar kubaca oo dhan taasu ahaan doona welibana waxbaan ka kala tegi doonaa xadaana maxamed ibn lcalaa'i waa imaamkan inagu soo noqnoqonaya abu qurayb qaala ambaana abu usaamata amba'ana iyo akhbarana iyo xadathana iyo meelahan dee waa kollay culimo kala farqisaa waa jiraane laakiin waa isla mid oo saa daraadeed baan nusqooyinka arkaynaa wax halkan amba'an ii yaalayna idinka ama akhbarana ama xadathana idiin taalo abu usaamana hore inuu soo aragno waa xamaad ibnu usaamo inaguma cusba عن هشام يعني بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال hishaam ibnu xasaanna kolley hore waanu soo aragno hishaam ibnu xasaan alqurduusi abu cabdillaah waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kaba mid ah bal taabiciintii yaryarayd la mucaasarooday oo dee cid unbaanu arag saxaaba ah ragga saxaabadii arkaaba isku waqti ahaayeen markaas marka la eega ibnu siriinna dadkii asxaabtiisa ahaa waa ragga axaadiistiisa ugu dabdin badan ugu idqaam badan oo min aqbat innaasi fi ibni siriin ina siriin markay noqotay axaadiistiisa ragga ugu idqaamka badan ee eh, hadhow haddii xataa mukhaalafa dhacdo laysqabto ragga la horreysiye riwaayadooda ayuu ka kaga mid yahay wala culimmadu ay idhaahaan xasanulbasri markuu wax ka warinayo hoda ibnu siriin laba sinna iyo cada iyo riwaayada uu iyaga kaba wariyo maqaal baa ku sugan oo barhkood baaba waa irsaal waa irsaaliyaa ujeedadu isagoon ka maqan buu iyaga markaasuu xaggooda wax kaba irsaaliyaa e laakiin ibnu siriin marka ay noqoto waana rijaalu sifa dee ninkani ayuu kaba mid yahay e waxa weeyaan wuxuu kaba mid yahay dadka axaadiistiisa ugu idqaarka badan wuxuu idhi abu hurayra rasuulka ilaahay baa yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh idaa qaama hadduu kaco axadukum axadkiin min alleyli ay fi leyli habeenkii salaadu u kaco waa salaadii habeennimo waa tahajudkii falyaftaftix ha furfurto salaatahu salaadiisa biragcatayni laba ragcadood oo khafiifatayni fudfudud ha ku furfurto oo ruuxu markaa dee inta badan waa ruuxudo ka soo toosay weli cajzigii iyo wixii baaba jira rasuulka ilaahay wuxuu ina farayaa ruuxaas salaad habeenimo u kacaya isla dee waxoogaa tuko salaad dee rakacaad tuko marka hore haddii uu doonayo weeyo dee inagu kolley salaadeenu waa waxaa wada fudud oo dhici karta inan faataxaan kuma gaabsano ee waa ruuxina dee dheeraynaye doonayo qiraa'o dheer inuu salaadiisi ku aqri u dheereeyo ruux marka horeba ku talagalay inuu dee faataxa iyo qulhuwallo ama suurado yaroo gaagaaban ku aqreen marka horey wada fudud yihiin ma kuwiisa dambaba way fudud yihiino wax la yidhaah ma jirto ee waa ruuxii dee qiraa'ada dheeraydiisuu rasuulkuba yeeli jiray doonayay inuu bal qiraa'o ka siyaadsan intan dee koobanee la aqriyo horta marka hore intaanu qiraa'adaa dheer gudagelin si isagoo nashaadaysanoo cadigii ka tegay uu u gudagalo laba ragcadood oo fudfudud ha ku bilowdo markuu labadaa tukado dabadeed intii ka dambaysay ha dheereeyo qiraadii waana ruuxii de waxaan leenaha qiraa'o dheeraynaye ruuxii marka horeba takfiifkaa guud ahaan kaga baxayay ee iyada markaa wax la kala qaadaa maba jirto ee ha ku furfurta taas buuli xadiidkana waa xadiid saxiixa oo tirmida ay la wadaagsadeen muslim oo kaleo de muslim baa isaguba kitaabkiisa inoogu soo saaray saxiixa waxaanan ku jirnay oo baabku u baabaysnaa cibaadatu rasuulilaahi sal allahu caleh wasalam rasuulka ilaahay cibaadadiisii tanna waa wax layna farayo waa qowl imika dee inaga uu rasuulka ilaahay inagu faray inoo jeedinayo marka waxa uu baabka u soo geliyey kolay meelo kaloo lamidabana ah horeynuu soo marnaye oo munaasabadii ay noqonaysaa dee rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxan uu ummadiisa farayo ee dee khayr iyo cibaadaa isaguna ka ugu horeeyo ku camalfalu ahaa waa ku camalfalayayo xagga ah uu imika tani rasuulka ilaahay camalkaas iyo sidaasuu samayn jiray inooguma su sugna laakiin waabay inoo imanaysaa inuu taa sameeye isaguna waa inoo imanaysaaye arrinku waxa weeye de waxa uu dadka faray ummadda faray isaguna waa laba imanayo halkaas bay cibaadadiisii kaba noqon dee waana iyadoo sariixana waa wax inoo dambeeya oo inoo imanaya xadaana qutaybat bnu saciidi can malik bni anasin xa waxadaana isxaaq bnu muusa qaala xadaana macnun qaala xadaana malikun can cabdillaahi bni abi bakrin can abihi ana cabdllahi bni qays bni makramata ahbarahu can zayd bni khalidin iljuhaniyi anahu qaala xadiidku laba sanad buu leeyahay oo dee isugu imanayo marka la eegan waa laba sheekh buu ka kala wariyey markaa inta kale waa iskaga mid laba sheekh buu ka kala wariyey tirmidi mid waa qutaybat ibnu saciid oo imaam maalik asxaabtiisiyaa wariyey midna waa isxaaq ibnu muuse ninkaasoo isagu macni oo asxaabtii maalika ka warinaya oo xalaytun sad oo kale xadiid ibnu cabaas ku soo maray kani maanta waa xadiida zayd ibnu khaalid xalay weliba casharkan cibaadaadka intii aan kuba jirno cibaadadii rasuulka ayaan sanoo kala soo aragnay marka maalika labada sanad unbaa labada dariiq kala caalisan oo ka hore ayaa ka caalisan kan kana waa naasiro dee ninbay isdheeriyeen ama xagga dambe maalik labada dariiqba ee imaam maalik sheekha keliyuu ka wada warinaya xadiidka marka la eego imaam maalik oo kale asaaniiddiisii naazil buu noqonayaayo imaam maalik dee markii silsilatu dahab oo kale la eego rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh laba keliyaaba udhexeeya naaficiyo ibnu cumar meelo kalena saddex baa udhexeeya maantase rasuulka ilaah iyo imaam maalik afar shaksi baa udhexeeya cabdullaahi bnu abi bakrin iyo aabihii cabdullaahi ibnu qays ibnu makramata iyo saxaabigan zayd ibnu khaalid oo afar baaba rasuulka ilaah iyo imaam maalik uba dhexeeya oo taniiddiisii naazil bedel ka ahayd ayuu kani kaba miida intaasna uu kaba badan karaa inta udhaxaysa taas waa mid arinta kalena waxa inta waxaan filayaa dee saxaabigu waa saxaabi jaliil zayd ibn khaalid juhani oo macruufo isaga waxba tarjamay noogama baahna e, saddexa kale waxaan filayaa inay saddexdaba caawa inagu cusub yasan filayo haddaana dee aynaan hore usoo marin iskaba iloobin cabdillaahi bn abi bakr horta xadiidku waa xadiidkee bal matalan inoo sugan oo saxiixa muslim iyo abi daawud sugantiisa iyo keyrkoodba inooguba sugan oo xadiidka saxiixa weeye rijaashana waa rijaashii saxiixa aan hayna haddii dee aan wax ka yar ogaano cabdillaahi bn abi bakrin waxaa la yidhaahaa cabdullaahi ibnu abi bakr ibni muxamed ibni camr ibni xasmin oo waana ansaar weeye camr ibni xasmina waa dee saxaabiba adigu waa markaas kitaabkii macruufka ahaa mashhuurka ahaayee alu xasm kitaabkoodii qoyskii lahaaba weeye axkaam kala duwan ay kuba sugnayd oo rasuulka ilaahay kutubtiisii uu qoray kaba mid ahayd ee axkaamo kala duwan dadka uga sheegay ugu sheegay ugu bayaamiyey marka cabdulaahi ibnu abi bakrin waa nin taabiciyo taabiciintii yaryareyd ka mid ah aabihii buu ka warinaya xadiidka aabihiina waa abubakrin isagu magaciisu waaba saasun kan unbaabo kunyo iyo magac u ah eh, laakiin waxaa la yidhaahaa abubakr ibni muxamed ibni camr ibni xasmin waana ansaar baa nidhi aabihiina waa taabici yar uun oo waxaad moodaa xagga da-day isku dhawaayeen oba dee dhimashadii shan iyo toban sanadood baa uga dhexeeyay isagoo adaa inanku cabdulaahi toddobaatan kuba dhintay toddobaatan jir labadoodna madiine qaadibay ka noqdeen waana raggii siqaad ahaa tahay uwaado labadooduna qaadi madiina way kaba noqdeen ama ninkan kale ku xigay cabdulahi bn qays ibni makhramata kale saxaabihi jaliilo hore aynuu soo aragno cabdulaahi ibnu qays oo abu muusa alashcari waa jiraaye dee maha isagii ninkan cabdulahi ibnqays ibni maqramata ibn lmualib waa nin reer bani mualiba qoyskii dee reer bani haashimiyana ay walaalo ahaayeen waa quraysh markaas waxaa la yidhaahaa rasuulka ilaahay waa arkay waa aragti uun dee koley yari uun ah haddii baltaasi ay sugnaato haddii kalena waa taabiciintii waaweynayd ayuu kaba mid yahayba isaga naftiisu madiino qaadibu ka noqda xajaaj waqtiyadii dee ibnu zubayr laga qaalib noqday saddexiyo toddobaatankii hijirada ayuu qaado ugaba dhigay madiina walow saddex sinood dabadood uu dhintay nin bal markaa taabiciyo weyn oo laba idhaahu iyuu leeyahay aragti rasuulka ilaahay de waa yari un uu markaa kuba arkay haddana intaas inoo sugnaadna waa taabiciintii waaweynayd buu kaba mid yahay markaa xadiidkana wuxuu ka warinayaa zayd ibnu khaalid saddexoo isxigana madiine qaaday way ka wada noqdeen zayd ibnu khaalid ba anahu qaala wuxuu yidhi an cibaarada ana cabdillahi ibni qays ibni makhramata ahbara waa waramay hu damiirkan baariska ee ama mafcuulu bihiga damiirkaasi wuxuu u laamayaa aabbaha waayo cabdullahi bni abiibakrin uma waramin ee aabbihiibu u waramay oo ahbara ay hu oo aabaa cabdilaahi cabdullaahi aabbihiibu u waramay muxuu ugu waramay oo uga soo naqliya xadiidkan can zayd ibni khaalid anahu qaala zayd baa wuxuu yidhi laarmu qadna laamtu muudica lilqasam oo oh, qasambay dee jawaaba u tahay wallaahi baan ku dhaartee laarmu qadna waxaan eegi doonaa oo u fiirsanayaa weeye salaata rasuulilaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi salaadiisii baan idhi buuhi waa salaadii habeennimeedna ta kale wuu laba tukanaye ramad oo haddii miimta la fadxiyo xataa dee wax kalena ay dee ramaqa baqiyatu ruuxiyana ay macnaha wadaagsanayaan iyo ama aramku oo miimta la sukuumiyo kolley ficilkaa ramaqay masaadirteedii un kaba mid yihiin ee ramaqa yarmuqu ramaqadna dalaba yadlubu dalaban bay la mid noqon ramaqa yarmuqu rabqadna nasara yansuru nasran bay la mid tahay oo bal markaa waxa weeyaanuun waa eegitaanka dee uu ruuxu uga dan leeyahay wixii inuu dabdiyo xifdiyo oo uu hagaag uu fiirsado taas ba ay tahay macnaa bal waxaan eegi doonaa anigoo aada ugu fiirsanaya hubsanayo soo dabdinaya rasuulkii ilaahay salaadan uu habeenkii tukado say tahay waxa suurtagalana markaa safar baa la wada ahaaba waayo mararka kale dee gurigiisii ayaa u joogaa kuna tukanayo dee sanaynu gurigiisii un catabadii u seexdo may dhacahaynbe <clears throat> qaala wuxuu ihi zayd ibnu khaalid fatawasagtu waxaan barkaday catabatahu catabadiisii catabada waa halkan dee lagu joogsaday albaabka hoostiisa dee meelaha qaarkoodna qori yar iyo waxyaalo taas ayaa catabo lagu magacaabaa taas baan barkaday aw amase fusudaadahu kaymadiisii waa kaymada room baa fustaad lagu magacaabaa barhkood min shacar baaba yidhaan adugu bal fustaad taas baa la idhahay oo ujeeddadu dee markaa madaa safar baa la ahaa waa la degay waa halkii kaymadiisii ayuu leeyahy markaa dee iyadoo oo dhan ma barkanayo waaba qaybadii uu rasuulku kuga jira macnaa mudaaf baan qadaraynaayo catabata fustaadii baan odhanaynaa waa madhalkeeda halkii laga gelayay fustaadkiisan catabadeeda ayaan madaxa saari doonaa barkan doonaa si aan u arko rasuulka ilaahay bal marka uu tukanayo sida uu tukanayo taas bay noqon oo fustaadaho dee fustaad maaha misr alcatiiqa halkii markii ugu horreeyay camr ibnu caas iyo masar qabtay meeshii ee ay degeen ay markaa hore degaankooda hawata fustaad baa waqtigaa la odhanaya markii dambe qaahir ay isku wada noqdeen aw fasada fasalla marka habeenkii buu rasuulka ilaahay kacay saxaabigeedna waa kuwa talagalay fasallaa rasuulullaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay wuxuu tukaday rakcatayni laba ragcadood oo khafiifatayni fudfudud buu tukaday uma sallaa wuxuu tukaday waa tii aynu xadiidka markii dhowey ku soo maray idaa qaama axadukum min alleyli falyaftatax salaatahu biragcatayni khafiifatayn imanka laba fudfudud oo horta markii hore aanu qiraacada dheerayn ayuu rasuulka ilaahay markuu weysaystay dabadeed tukaday uma sallaa wuxuu tukaday ragcatayni laba ragcadood oo dawiilatayni dawiilatayni dawiilatayni dhaadheer oo dhaadheer oo dhaadheer macnaha dee malaa lix ragcadood baabay u dhigmayeen oo dhaadheer weliba inuu ku celceliyo kuwa damba way ka yaraayeen waayo markii ugu horreeyey gudagalay labadaa hodeer dabadeed nashaadkiibaa badan weli dee markuu qiraa'adii badiyey rukuucdiiyo sujuudiina ku raagay deyna ruuxu muddahaduu ku jiro saacad iyo laba saddex saacood ku jira waa daalaya deetani waa nashaadkii hore weli kuwa dambe iyaga dee waxaa kaba soo daalkiibaa meeshii imanaya iyadu waa markii hore bilowgii oo rasuulku aad buu u dhaadheereeyey dewaasana salaadaheenan kaleba xataa ragcadda hore rasuulka ilaahay inuu ragcad ragcadda labaad kaba dheerayn jiray taasi ay timo waa bilowgii iyo waxyaalo inta ka dambaysa ay intii hore ka koobnaanaysay uma sallaa ragcatayni awiilatayni awiilatayni dawiilatayn afar baan haynaasana uma sallaa wuxuu tukaday rasuulka ilaahana ragcatayni laba ragcadood wahumaa labada ragcadood ee dambe duuna allatayni qablahumaa labadii iyagu waxa weeyaan ka horeeyey kuwa ka waabsan bay ahaayeen ka yar oo laba ragcadood oo iyaguba dhaadheer laakiin kuwa muxuu ihi awiilatayni awiilatayni awiilatayni aad bay u dhaadheeraayeen marka intii hore way dhaadheeryihiin iyagu iyaguba laakiin intii hore oo kuwa labadaa hora way ka waabsanaayeen oo ka gaabnaayeen uma sallaa ragcatayni laba ragcadood buu haddana tukaday wahumaa labada ragcadood ee dambena duuna latayni qablamaa kuwii iyagu kuwa hore ku xige iyaguba aad u dhaadheeraa laakiin kuwii hore ka yaraa ayay ka gaabnaayeen kuwana uma sallaa ragcatayni wahumaa mid kastaaba labada ragcadood ee dambe kuwii hore way kasii yar gaabnaanayaan duuna latayni qablahumaa labadii ka horeeyey kuwa ka yar unbaabay ahaayeen uma sallaa ragcatayni wahumaa duuna latayni qablahumaa uma awtara markii dambena ragcaddii witriguu tukaday wuxuu ihi saxaabiga radia allahu tacaala canhu ardaah fadalika kaasi alaaa casharata ragcatan waa saddex iyo toban ragcadood ayay taasi ahayd oo rasuulka ilaahay habeenka ayuu tukaday saddex iyo toban ragcadood marka bal maxaan haynaa dee xadiisku waa inoo cad yahay salaadiisii habeennimona weeye bal haddii aan safar kaba dhignana rasuulka ilaahay safarkiina kama tegahayn salaadaas habeennimo kamuu tegahayn ama waa la iman jiray suu sunnaha subaxayaba uu ilaalin jiray malaa sunnayaasha kale waa suurtagal inaanu dee balmatan kaba tegi jiray laakiin sunnaha subaxa iyo habeennimo iyo waa la ilaalin jiray oo waa tukan jiray dee bal markaynay catabadan uu barkada iyo taas gurigii iyadoo dumarka ay joogaan iyo waxyaalo tani may dhacdeen eh, oo taas waa iyadoon markaa gurigiisii aanu ahayn rasuulka ilaah halkaa uu ku sugan yahay bal markaa maxaan haynaa laba xadiis baanaragno ama saddex xadiis haddaan idhaahno midi waa xadiidkii hore ibnu cabaas oo uu la tukadayba rasuulka ilaahay oo labiyo toban ragcadood inuu tukadee kolleyna rasuulka ilaahay witri waa ku khatimi jiro dee saddexiyo toban bay noqon xadiidkiisii kale uu inoogu soo naqliyey ficil ahaan iyo rasuulka ilaahay si wuxuu hadiyo goor laba iman jiray oo saddexiyo toban ragcadood inuu tukan jiray ah zayd ibnu khaalidna maxaa inooguba sugan habeenka waa habeenka salaadii uu tukaday rasuulka ilaahay inay saddex iyo toban ragcadood oo dee weliba labadaa hore mooyaane kuwa kale ay dhaadheeryihiin ha kala dhaadheeraadeene inay ahayd ragcad witriyana uu kuba khatimay bal markaa waxaan leenahay xadiidkii hore ibnu cabaas kol saddexiyo tobanka barhkood waa tan ixtimaal si wax sunnihii cishaayiga barhkood ay yidhaaheen ama taasee laakiin ixtimaalkaasi aad buu u fog yahay labada ragcadood ee fududun bay noqon xadiidkana ixtimaal kuma sugna saddexiyo tobankan laba ama laga dhigo sunnaha cishaayi ama laga dhigo kuwii subaxa ayaa la tiriyo dee ku dhowaa rasuulka ilaahay waqtigii witrigiisa tukaday ma noqonayso ee ragcadda witriga u dambaysay labadaasna waa ku furfurtay markaa sadex-iyo toban ragcadood waa waxay noo sugan rasuulka ilaahay inuu tukaday iyadu waa mid axaadiisna way noo socotaan imaka intaasaan hayna <clears throat> xdثna isxاaq بن موسى qال xdثna mcن qال xdثna mالك عن سعيد بن أbي سعيد المqبuري عن أbي سلمة بن cبدالرحمن أنه أخبره أنه أخبره سعيد بن أبو سلمة بن cبدالرحمن kitaabkayga la soo baxaba si aan meele uga boodin way xadaana isxaaq bn muusa qaala xadaana macnun qaala xadaana maliku can saciid bn abi saciidin almaqburiy can abi salawat bn cabdiraxmaan anahu ahbarahu abu salamat bn cabdiraxmaan baa wuxuu u waramay saciid bn abi saciid almaqburi maqburina waa nisbatun ila lmaqbara labadooduna saciid iyo aabbihiisan kunyadiisu tahay abu saciid waa niman mawaaliya labadoodna waa iqaat ruwaad waa rijaal asaxiixayn ama rijaal asita waana laba taabici labadooduba oo imanka halkan saciidkana waa imanka aabbihiin abu saciid oo magaciisa kaysaan baa la yidhaha almaqburi ee labadooduba taabiciintii kaga mid yihiin bal marka abu hureyre la eego labadooduba waxway ka wariyaan oo way la wada kulmeen laakiin marka kale caaisho oo kale iyo umu salama iyo hadduu saciid ka warinayo saciidka maaha abu saciida saciidkuu kaba warinayo riwaayadaasi riwaayo mursalay noqonaysaa maynqadaca ku jiro oo dee kulan la-aan baa jiraysa imanka abu salamat ibnu cabdiraxmaan aynu maran hore soo aragnay oo in cabdiraxmaan ibnu cawfa ayaa saciid baana warinaya inankee maha aabihii maka halkan aabihii riwaayo ma laha xadiidkan riwaayo kuma leh laakiin waa nin isaguna ruwaada kaba mida ayaa nidhi ayaa wuxuu ka maqlay saciid baa u waramay abu salama saciid u waramo wuxuu ugu waramay anahu abu salama saale inuu weydiiye caaishata caaisha radia allahu canha muxuu yihi wuxuu ku yidhi kayfa seebay kaanat ahayd salaatu rasuulilaahi sala allahu calay wasalam fii ramadaana salaadii rasuulkii ilaahay bisha ramadaan ee uu tukan jiray waa salaadii maalinta maahay waa salaadii habeenkii seebay ahayd oo balki salaadiisa dhintay dee tiradiibaa ku jiraysa iyo cadadkii iyo dee siduu u tukanaya labadiiba walow kayfka marka la su-aashu kayfiyadii sii salaadiisaase uu tukanayay ay noqonaysa laakiin dee jawaabteeda cadadkiina waan aragnaa kayfiyadiina way ka waramaysaa faqaalat caaisha waxay tidhi maa kaana rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay ma ahayn liyaziida mid ziyaadiya oo kama ziyaadin jirin fii ramadaana ramadaan walaa fii kayrihi iyo kayrkii toona calaa ixdaa casharata ragcatan koob iyo toban ragcadood kamuu badin jirin caaisha waxay leedahay radia allahu tacaala canha wa ardaaha rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh salaadiisa uu habeenkii tukanayay waa isku mid bay ahayd oo way isleekayd markaa ramadaan iyo bilaha kala toon ah dee isku ilmi buu tukan jirayoo koob iyo toban ragcadood kamuu badin jirin koob iyo tobankiina iyadoo siduu tukanaya kaba warramaysa maxay tidhi yusallii waa tukanaya arbacan afar ragcadood daahirku waaba inuu xidhiidhinayay waa ixtimaalun inuu kala goynayeyna waa suurtagal labada xaalana rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh alfaslu walwaslu waa wax inooga sugan isagoo dee laba ragcadood wax ka badan israaciyey toddoba israaciyey sagaal israaciyey shan israaciyey intaba rasuulka ilaahi way inoogaba sugan tahay waxaa kaloo inooga sugan isagoo sida xadiidkaa zaydiya aan ku soo aragnay ibnu cabaas iyo dee axaadiid kaleba labalaba u tukadayna oo kala googooyena waa wax inooga sugan labada xaalaba waa jaa-iso way bannaan tahay laakiin laakiin rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi xadiidkasan saxiixayn kuba sugan salaatuleyli matna matna salaada habeennimo labalaba weeye macnaa waxa mudan in labalaba loo tukado markuu ruuxu laba ragcadoo tukado uu ka baxo dabadeedna uu dib u xidho haddana labadii kale sidaa uu kuba wado marka waxaan leenahay sida mudan ee fiican sida uu rasuulka ilaahay xadiidkaabay noogu sheegay waa in la kala fasliyo oo labalaba loo tukado laakiin maxaa bannaan dee inuu ruuxu intaa inka badan israaciyo ayaa bannaan oo dee waxaana leeyahay rasuulka ilaahi shan isagoo israaciyey oonu marna fadhiisan atixiyaadkii ugu dambeeyo mooye way inooga sugan tahay isagoo toddoba ragcadood israaciyey oo ragcadii lixaad iyo tii toddobaad buu atixiyaad u fadhiistay laakiin tii lixaad markuu fadhiistay atixiyaadkii intuu atixiyaadsaday ayuu kacay tii toddobaad buu haddana tukaday oo markaasuu kaga baxay salaadii waa waxay noo sugan oo saxiixa muslim baa inoogu sugan sagaalna way noo sugantahay xaaladaasa oo intuu ma fadhiisanahayn waa kacaya ragcaddii sideedaadba waa saxiixdu fadhiistay markuu tii dhammaystay ayaa muu salaamay naftana ayuu kacay tii sagaalaad buu kaco tii sagaalaad buu haddana fadhiistay macnaa labadii dambe asaxiixad ahaa sibuu kaga baxay taasna waa waxay noo sugan rasuulkii ilaahay waa xawaalo wax kaba dhacay salaadan habeenimo weliba ay saxaabada inooga waramayaanna dee keliya kama wada waramayaan rasuulka ilaahay habeen kastuu tukan jiray sanado kala duwan iyo awqaado kala duwan bay ahayd midba wixii uu arkay ayaanu inoogaba waramay bal xadiidka caaishana kolle gaar ahaan waan u eegi doonaa waxay tidhi imanka halkan koob iyo toban ragcadood kamuu badinahay ayay tidhi xadiiska horta aan waxay tidhi yusalli arbacan afar ragcadood buu tukanayo horta afartani markaa ama laba ha u kala gooye ama ha israaciya daahirkan eh horta afar baa dee israacayay marka caaisha waxay tidhi laa tas'al cid ha weydiin oo can xusnihinna wanaagooyda iyo fiicnidooda iyo suu u dhammaynaya weeye iyo waduulihinna dherarkooda macnaa fiicnida ay fiicnaayeen rasuulka ilaahay uu hagaag u taabyeelayay dhammaantood iyo dherarka ay dheeraayeen wax dee aad u muuqda ayay ahayd oo wax daahira wax la isweydiiyaba ma aha ee waxay leedahay qaayo waxa iyo heerkii ugu dambeeyey kama gaadheen kamaal alxusn kamaal aduul taas baana kaaga filan inaad tidhaa intuu gaadhsiinayay iyo taas oo kaleba ayaa bal matalan kaaga filan oo macnaa aad buu u dheeraynayay aadna waa u fiicnaynayeen uma yusalli arbacan haddana afar kaluu tukanayay laa tas'al ayay tidhi haweydiinba oo adiga hay weydiin cid ha weydiin can xusnihinna afarta fiicnidooda iyo dee xagga kamaalka xusnigooda iyo wamuunihinna dherarkooda ay aada u dhaadheeraayeen taas hama weydiin uma yusalii alaaatan dheerayd kumay fasirin oo dheerayntii imika halkan kumay sifayn sababtuna kolley saddexaa ugu dambeeya dee waxaaba axaadiis inooguba timi inuu rasuulka ilaahay sabixisma rabbika laclaa iyo uu aqriyayo quryayo halkaas min yaqul allahu axad markaa maydhaa dheerayn iyagu haddaba saddex buu haddana tukanaya qaalat caaishatu caaisha waxay tihi radia allahu canha saddexdana imanka inuu kala goynayay inuu istiraacinayay cibaaradu midna sariix kuma aha saddex waa tukanayay faslimtoodu waa sida fiican waslintooduna culimada qaar baaba kaba dhiga inay si aanay maqrib u shabihin sida xanafiyada in la wasliyo uune laakiin dee faslintu waaba sida inoo badan baan leenahay waslintuna waa wax banaanu qaalat caaishatu radiallahu canha waxay tihi qultu waxaan idhi yaa rasuulallah waayo malaa deeta daahirka su-aasheeda ka muuqata markuu sideedaa hore tukado ayuu iska yar jiifsanayay inay hadduu isagoo saddexdiiba tukadoo dhammaystay oonay waxba u hadhin su-aashani may timaadeen intaanad witiriin miyaad seexanaysa waxaan odhanaya yidhi ama qultu yaa rasuulallahi atanaamu miyaad seexanaysaa qabla an tuutira intaa salaada witriga tukan witrigii ana tukan miyaad seexanaysaa faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu calayh iyo caaishatu caaishaay ina caynaya labadayda indhood tanaamaani way seexanayaan oo saa dadka waynahooda u seexdaan way u seexanayaan walaa yanaamu qalbi laakiin qalbigayguma seexanayo dareenkii iyo shucuurkii waa jira oo saa daraaddeed qalbigu waa qalbi soo jeeda saasaabay u tahay ambiyada oo dee rasuulka ilaahayna kaba mid yahay ambiyada kalena waa la midtan oo way kula mid eh wixii ugu yimaada manaaq oo kale iyo inuu qayb waxyiga ka mida yahayba oo iyag dee waa dabdinayaan waa waxay qabanayaan waana nooc waxyigii kaba mid ah dadka kale taa kula mid maaha qalbigoodiibaa seexanaya bal markaa dee waa tan aynu soo maraynaa inaanu xataa rasuulka ilaahi hurdadu aanay weysada kaba jabinayno dee qalbigiisii waa soo jeedaa walaa yanaamu qalbii qalbigaygu se ma seexanaya ayaa rasuulka ilahi yihi salawaatu wasalaamu calayh bal iyadoo xadiisya caaisha ay noo dambeeyaan oo laba xadiid oo kale oo cayashana ay noo soo socoto haddii a la yidhaaho xadiidkan waxa ay noo sheegtay cayasha inaanu rasuulka ilaahay koob iyo toban ka badin jirin xadiidka kale labadii xadiidii horena ama saddexdiina waxaan ku soo aragnay inuu ka badiyey ee waxaan leenahay waxba ishkaal ma jiro saxaabi kastaa wixii uu arkay ama uu ogaabuu kaba waramay ibnu cabaas iyo zayd ibnu khaalid waa waxay arkeen wax looga sheegay may ahayn cayshana dee in badan gurigeeda ha joogay in badanuu ka maqnaana waa jirtay marka wixii ay ogeyd ay aragtay bay kaba warantay ee waxyaalo ka qarsoonaanayo maruu mar kale joogo sadee markan ay saxaabada saxaabadani laba tukadeenna waa jiraaye bal waxaan leenahay uun ishkaal ma jire ee saxaabi kastaana waa wixii uu arkay caaishana tan ay noo sheegtay walow iyada xasba cilmiha ay tahay waxa ay tahay uun waa sidii qaalibka aydee rasuulka ilaahay u badnayd laakiin rasuulka ilaahay saddex iyo toban waa tukaday oo intaa in ka badan waa tukaday intaa in ka yarna iyadaaba inoo soo noqdiso iyada uu tukaday taas iyadu waa mid arrinta kale jirta iyo waxa weeye dee culimada qaar baa halkan taraawiixda iyo uba deliishada horta xadiidku salaad habeennimu si guud ugaba hadlayay laakiin haddana haddaad eegno taasoo kale rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh dee waxa inoogu badanee laynoo soo noqliyey saddex iyo tobankaa weeye shan iyo tobanna haddii ku yimi kollay sunnihii subaxa ku jira iyada bal xadiidkaase saddex iyo tobankaas baa inoo badan allahuma xadiid baa jira bayhaq iyo ay wariyeen ibnu abi shayba iyo oo iyadoo ahayd rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh ramadaantii inuu labaatan ragcadood iyo saddex witriyo uu tukaday xadiikaas waa xadiiskee kutub kala duwan kuma sugan laakiin xadiidkaasi waa xadiid aad u daciifa aan hata ictibaar iyo wax kasoo qaad lahayn sababtuna waxa weeye nin abuushayba la yidhaaho oo nimankan qiimaha badan ee xufaadee ilmo abuushayba ee markaa abubakar iyo qaasim iyo cuhmaan iyo raggaa qiimaha badan awowgood oo abuushayba la odhanayo magaaladii waasil maqaadi ka ahaa ibraahim ibnu la ydhaahdaa xadiidka sanadkiisu isugu imanaya waana nin qaadi ah oo ninkaa caalimkaba ah laakiin marka la eega riwaayataas aad u daciifa ama matruuka xadiidkaasi markaa bal waxa weeyaan xadiis wax ka soo qaadle ma aha waa xadiis lacagta yuusuf nihaaye gaadhay ya taasoo markaa waxaan leedahay rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh inuu labaatan ragcadood tukaday inoogama sugna iyadu taas iyadu waa mid weeye laakiin maxaa jirta dee rasuulka ilaahay habeenna ayuunbaabu dadka tukiyey habeenadaasan saxiixayn markan eegno tiro oo ku sugnayd may jirin ibnu xibbaan saxiixiisa ayay kuba sugnayd malaa xadiidka jaabir oo kaa dee caaisho iyo aan ahaynoo sideed iyo saddexdu ay kuba sugnayd bal maalan rasuulku habeenadaasuu tukiyey laakiin mid baa jirta uun rasuulka ilaahay cadad waa mid kayfiyana iyaduna waa tan caaisha inoogaba warantay ishkaalka jiraana dee maanta waxa weeyaan cadadkii unbaa la qaadayaa oo la odhanayahay dee intaas walow dee kolay macruuf ay tahay bal fuqahada iyo ama qarnigii koobaadba iyo bal saxaabadii cumar ibnu khadaab iyo inay tirada dee kaba badiyaan taasna ay jirto haddana cadadkiina koob iyo toban lagaba badin kara iyadoon ila sifadii la eegino dee rasuulka ilaahay salaadiisani koob iyo toban ama saddex toban hadday ahayd waxay lahaydna kayfiyay lahayd rukuuc dheer sujuud dheer qiyaam aad iyo aad u dheer oo kale waxa weeye indee salaadii haddii la leeyahay imanka kolley koob iyo tobanka un la qaato sifadiina guud ahaan lagaba wada tago dee waxay noqonaysaa kolley ti ama habkii ay u tukan jireen inahay waafaqsanaynbe laakiin waxaan leenahay bal ahdigii cumar markii la soo dadka uu ururiyey ee imaamka uu sameeyey markii dambena imaam dumarna uu sameeyey alaa markii hore koob iyo toban iyo ayay ku bilaabantay qiraadna waa la dheeray jiro dee la gaari jirtay kolkolbaa marka ay kasoo dareereen ay kaba boqon jireen suxuurtu inay dhaafto adugu markii dambe deestay noo sugan ee saxiixaba saddex labaatanka ragcadood waa tukadeen iyo koob iyo labaatanba way tukadeen inta waqti musiibo dheeraan kolay cumaan ibnu cafan markuu madiina dee waaliga kaba ahaa iyo cahdigii cumar ibn cabdicasiis intaanu isagu khilaafada qaban ee waaliga madiine ka ahaayo waxaa jirtay waana imaam maalik si kaleba dee ma yaqaano oo isagu wuxuu leeyayba anagu tanu naqaanaa taa weeyaanu soo gaadhnay sagaal iyo soddon bay gaadhay reer madiina taraawiixdoodii oo lix iyo soddon iyo saddex kolayna arrinkaasi wax kale ma yahayn waana macno uu shaafici ishaare arrinkani waa salaad habeennimo salaad habeennimana xad ay leedahay oo la leeyahay xaddaa lama dhaafin kara ma jirto rasuulka ilaahay baa yidhi salaatuleyl matna matna fa idaa khashita subxa faawtibr salaada habeennimo waa laba laba haddii aad markaa aad wado uun ood iska wado iyada wax xajriya iyo wax mancini ma jirto allahuma dee seebaa mudan iyo rasuulka ilaahay muxuu yeeli jiray taasi waa baab eh, laakiin xajri horta ma jiro waa mitaa culimada intaa tukan jirtay dee madiine oo kale iyo ay u arkeen eh, bal matalan haddaba laakiin maxaa jirtay waxaa adigu arrin shaaficino ishaare weeyaane waxay arkeenuun ibnu taymiyana aad ugu soo celceliyo uu adkeeyana in arrinkani waxa weeye haddii dee qiraa'adii la dheeraynayana oo qiraa'adii la dheeraynayana in rakacaadkii la yareeyo waa taas waa naftaa ay dee qolooyinkaas ayo haddii dee markii ay qiraa'ad dadka iyo taagnidaa dheere ay kuma cuslaatay qiraa'adii lasoo gaabana rakacaadku ay siyaadaan marka waxaan leenahay ninkii dee intan ku gaabsanay sameeya iyadoo kolley aanay marka kooiyo toban lagu gaabsado dee aanay ahayn tilmaamo iyagu sideed ragcadood haddii baqaro lagu aqriyo waqtigaas waxay arki jireen in la fudaydiyey waqtiga rasuulkana hadalkeed badaayo aada ugaba dheereen salaadiisu oo kolley sifadii iyo kayfiyadii ay maqan tahay haddii intaa lagu gaabsado qiraadii la dheereeyana dee waa fiican tahay rasuulka ilahina kooiyo toban saddexiyo toban ma tukay haddii laga badiyo la gaadhsiiyo laatan iyo wax ka badanbo laakiin qiraa'adiina dadkii dee laba koobana iyadana dee sadra alumma iyo sanadkii iyo cahdigii cumar iyo intii ka dambaysayba waa la sameeyey culimaduna way sameeyeenoo waana taa ibnu taymiya kolay de ay umuurahan isuga geeyaanoo haddii qiraa'adii la dheeraynaya ragcaadkii inay koobnaato haddii taas baa matalan qiraa'adii la gaabinayana ragcaadkii inay iskaba bataan deimakaas nafteeda iyadoo laleeya koob iyo toban lama dhaafin karoo dhici karto masaajida isdexelaata tukadaan lagu qabsanayo haddana dee waxa la tukadaa marka tobanka dambe gaadha ina wax farqi may jirin baa salahaan oo hore oo tobanka hore iyo labaatanka kala qaadayaa salahaan inaan sideedaood hortooda inaynaan helin allahuma xafdi lciraaqi markii uu qaadiga ka ahaa himaamkana ka ahaa madiine oo kale sideed boqol iyo xoogaagii toddoba boqol iyo xoogaagii ayaa suurtagal isagoo sunnihii caadadii hore reer madiine soo noolaynayo qarnigii saddexaad dabadeed way joogsatay dhowr iyo soddonku ayaa joogsatay qarnigii sideedaadna markaasuu joogay ayuu qaybta horena saddex iyo labaatan tukanayay marka dambada dhowr iyo toban baa loo isu soo noqonaya lakiin iyadoo soddonka rabada sabab u ahayd waxaana ahayd habkii balreer madiina ay de arrintooda ahayd soo nooleeye waxa la dee markan la leeyay koobiy haddana koobiyo toban dambe koobiyo toban hore laysu soo noqonayo dee tan dambaba koobiyo toban waa tiradii oo la badiyo wax dee kala farqinayana ma jirto haddii ta hore la diido oo kale tan kalena wax in loo xujaysto taasi iyadii ma imanayso oo dee may jirin labadan umuurood iyo taasi may jirin waa kole aan filaya un markay dee koley malaas toddobaadkii qarniga qadmii naga tegay uun in ayaamo dhowree soddonkii habkaa hore reer madiina iyadoo la suulinayay ay tan la bilaabay oo markii dambana iskaba caab noqoteen bal waxaan leenahay waa salaad habeenimo oo horta iyadu xad ma laha laakiin haddii dee qiraadii la dheeraynayo rasuulka ilaahi la doonayo tiisii bal sifadiina la waafaqayo waa sax waa saddex tobni koob iyo toban taas wey arrin kalaa jirto iyaduna halkana caaisha sidanay tidhi xadiidka caaishada marka la eego salaada habeenimo iskhilaaf baa jira ruwaad dhowroo wada iqaatu ruwaad ka mida ayaa ka wariya qaasim maxamed ibn abi bakrin oy cido u ahayd curwatu bnu subayr ibn alcawaam oy habaryar u ahayd asad ibnu yaziid abu salaat ibnu cabdiraxmaan isna habaryar bay u ahayd masruuq intuba way ka wariyeeno iskhilaafaa markaa jira cabdilbaari oo kale iyo wuxuu kuma xambaara iskhilaafka xaggeeda inuu ama idiraab kaba dhacay walow la waa axwaal kala duwan oo taa aan ku jamceyno idiraab ma jiro macnaa waxa weeyaan iyada caaisho nafteeda ayaa waxa saxiixa muslim iyo bal bukhaariyo inooguba sugan iyadoo saddexiyo toban ragcadood sheegtay waxaa sugan iyadoo tiri rasuulka ilaahay sideed ragcadood intuu tukado ayuu marka dambana shan xidhiidhsan tukan jira waa saddexiyo tobankii oo kale taas oo caaisha saddexiyo tobankana way ka sugan tahay koob iyo way ka sugan yihin sagaalna way ka sugan yihin toddobina way ka sugan tahay waa xadiid caaisha ruwaaduna waa ruwaadaas diqaadka markaa barhkood baa dee u arkay idiraab xadiidka caaisha halkan iyo xajka iyo inuu xadiidkeeda waxyaale ay jiraan laakiin waxaan leenahay arrin abu daauud iyo axmed iyo wariyeed ayaa bal duuduubkan kama qaadanaynaa waana awjuh wada jaacisun baan leenahay xadne iyo xasrina ma jiro oo axmed iyo abi daauud iyobaa caaisho maxay ka wariyeen rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh kaana yuutilu biarbacin waalaat wa bisittin waalaati wa biamaanin waalaat bicashrin waalaati markaasay tihi witrigiisu ama salaadiisa habeenimo saddexiyo tobana kamay ziyaadin toddobana kamay nuqsaanin oo waxay tihi rasuulka ilaahay waa awqaado kala duwan iyo axwaalo kala duwan afar iyo saddex salaadiisii iyo saddex waa sagaal sideed iyo saddex saddex waa koob iyo toban toban iyo saddex iyada xadiidkeeda axmed iyo abi daawuud baa weli waana xadiis caaisha markaasaa weliba maxay raacisay hadal inoo soo urinayo rasuulka ilaahay saddexiyo tobanna kamuu badin toddobana kamuu nuqsaamin marka maxay tahay waa axwaalo kala duwan rasuulka ilaahay saddexiyo toban tukay kolkol markii dambe uu weynaaday cuslaaday sagaal iyo toddobana ku kaaftoon bal waxa weeyaan koob iyo tobanna in badan tukay marka wuxuu waa shay jaa weeye way fiicantahay ruuxuna hadduu qiraacadii dheeraystu koob koobo iyo hadduu dee sujuudii rukuucdii badiyo isagoo qiraa'adiisu kooban tahay oo bal xadiidkaan igna saxiixayna salaatulayni bataan bataan xadiidka ibnu cumar wuxuu waa wada jaa'is ishkaal lama jiro idiraabka barkood ay xadiidka caaisho ku tiriyeen oo dee meelahan aan hayn iyo meelaha kale xadiidka caaishana waxaan leenahay idiraab sidaasi ma jira waa xawaashaa kala duwan hadalkeedaasna waa inoo jamcinayaaoo rasuulka ilaahayna waqtiyo kala duwan ayuu tukanayay saxaabibo waxbuu inooga soo waramay wuxuuna wax ka soo warrabtuwan rasuulka ilaahi salawatullahi wasalaamu caleyh arrintiina xajri iyo cidhiidhi ma jiro xadaana isxaaq bn muusa qaala xadaana macnun qaala xadaana maaliku can ibni shaahabin can curwata can caaishata radia allahu canha markii dhoweyd abu salama xadiidka ka wariyey kana waa curwa ana rasuul allahi sala allahu caleyh wasalam kaana wuxuu ah yusallii min alleyli habeenkii wuxuu tukan jiray intani meelahan oo kale waa darfiya macna fi leyli ixdaa casharata ragcatan koob iyo toban ragcadood buu tukan jiray yuutiru waanu witreeyey biwaaxidatin mid minha oo markaa tobanka kale iyo iyadu way kala go badnaayeen dee sagaal iyo toddoba iyo shan israaciyana iyadaaba inoo soo naqlisay oo inoo warisay laakiin inta badan ragcad gaar bay ahayd inta kale way kaba socnay fa idaa faraqa minha markuu ragcaddaa keliya kaba faaruqo indajaca waa jiigsanayay rasuulki ilaahay calaa shiqihi alaymani dhinaciisa midig oo dhinaciisa midig de telefonkuwabaad ku jirtaa iyo cahabaawaxa weyan faidaa faraqa minha indajaca calaa shuqihi dhinaciisa alamani midig cashar baa la duubayaa hadalkaa wuu qabanaya casharkan la duubayaa markaa dhinaca <laughs> dhinaca midig buu jiirsan jiray macno waa maxay rasuulkii ilaahay dee habeenkii gelinkii damboodhan intiisii badnayd buu soo jeeday waqtigan uu ragcada witriga tukadayna kolley salaadii subax baa dhow si uu u yar nasto oo bal matalan dee taagnadii badnayd iyo taasiyo uga yar nastuu iskala bixin jiray oo dhinaca midig buu u jiifsan jiray bal taasba weeye waxaa kaloo dee xadiis ficilkiisa inooguma sugan markuu sunnaha subax tukaday marka halkan markuu ka baxay markuu sunnaha subax tukaday ilaa inta mucadin ku imanayo odhanaya dadkii way wada yimaadeen inuu dhinaca midig u jiifsan jiray bal taasna iyadna xadiis kale ayay inooguma timi oo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiidiisiiba ka mid awan tanna maxaa inagu san waa koob iyo toban ragcadood axaadiistana waan urursanay baan filaya waan isu wada geysanaya xadiidkana bukhaari iyo muslim ayaa wariyey dee tirmidina waa kan kitaabkiisa kale jaamicana uu ku soo saaray sanadkan isagoo xasan saxiixa idhaah xadasana ibn abi cumar qaala xadasana macnun can maalikin can ibni shihaabin naxwahu koley intani waa sanadkii waa wixii kayga hore xadfi lahaa macnaha waa xadiidkii hore uu dariiq labaad uu leeyo isxaaq ibni muusa ayaa markii hore macni ka wariyey imakana maxamed ibni yaxya ibn abi cumar alcadami ayaa macni kaba warinaya sanadkuna waa kii xadiidkuna lafdigii dee kii buu la macnaya weliba ariiq labaad xa waxadaanaa qutaybatu can maalikin can ibni shihaabi naxwahu waa xadiid maalikun mar isxaaq ibnu muuse ayuu tirmidi ka wariyey mar ibnu abi cumar buu kaba wariyey mar qutaybuu ka wariyey markaa waana sanadkuna labada duruqdaas way kala yaryahay ama kala caalisan yahay ee waa xadiidkii hore xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa abulaxwasi waa salaam ibnu salaym ninkii la odhanaya hore usoo aragnay can ilacmashi can ibraahiima can ilatwadi can caaishata radia allahu canha eg axaadiistana waa caaisho xadiidkeed markii hore curway ahayd kolna abu salamaan soo aragnay iminkana atwad ibnu yaziid baa iyada kaba warinaya xadiidkii waana taa aan lahayn ruwaad wada siqaad ah ayaa xadiidkan salaada habeenimo kaba warisay iyadoo dee iskhilaafna jiro laakiin iskhilaafkiisan ku jamcinayna waa xaalooyin kala duwan iyo awqaado kala duwan ayuunbaabay ahayde iqdiraab xadiidka oo laydhaa wuu isburburinaya se culimmada qaarkood wasade ibnuebkiiba weyne ibnu cabdilbar oo kale istidkaarka wudha iqdiraabku xaggeedu kaba dhacay maanta istilkhilaafkani taas arinku maaha waa xawaal kala duwan ibraahiim annafaci waa ibraahim ibnu yaziid iyo abtigii aswad ibnu yaziid isaguna waa abtigii waa rag iyo acmashi oo wada taabicin intube caaisha maxay tiri qaala kaana rasuululahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yusalii mid tukada min alleyli habeenkii tica rakacaatin sagaal ragcadood waa caaisha ibn xadiidkeed waana xadiid ibnu maaja iyo musanifkii ay wariyeen oo markaa kitaabkeenan dee kitaabkiisa sunanta oo xasan saxiixa ubaydha albaanata tacliiqiisa sunan tirmidiya ibnu maaja iyo kulaya uu kula saxiix yeelo markaa sagaal ragcadood dee bal waxaan leenahay asalkiisana saxiixa muslim waa inoogu sugan yahay sagaal ragcadood welibana kayfiyadaan marka dhaweyd soo sheegayay oo ahaa sagaalka ragcadood siduu u tukaday inuu iswada raaciyey oy tasriim keliya lahayd salaamo nafsi keliya lahayd waa waxa nooga sugan toddoba iswada raaciyeyna way nooga sugantay waa ningan marka dhawood soo naqlinay inay lahayd toddobada kabuu yaray rasuulka ilaahay salaadiisa habeenkii uu tukanayay saddexiyo tobanna kama badnaan intaa udhexaysayna iyadoo tiro wada dhiman una waa tukanaya rasuulka ilaahay dee waqtiyo kala duwan khaasatan sagaalka iyo toddobada iyana mararkii dambe ahaydee dee waqtiyadii dambe u cuslaaday rasuulka ilaahay xadaana maxmud bn kaylaan qaala xadaana yaxya bnu aadama qaala xadaana sufyaan athawriyu can ilacmashi naxwahu waa acmash oo markaa muxuu noqon waa can ibraahima can ilaswad can caaishate sanadkunbaa xagga hore iska bedelo halkuu hanaad iyo abulaxwas ay isku xigeen ayaa maxmuud ibnu kaylaan waxaa ku xiga yaxya bnu aadam waa nin yaxya bnu aadam bn sufyaan la ydhaaho oo isaguna xaafid ahaa dee kolay markaa saaxib alkharaaj oo dee musanifna ahaa weyo iqa atbaacu taabiciinta raggii ugu yaryaraa kaba mid ah iyo sufyaan athawri markii hore acmash labu ku gaadhay imikana saddex buu acmash kuba gaadhay tirmidi xadaanaa moxamed ibn musana qaala xadaanaa moxamed ibnu jacfarin qaala xadaanaa shucbatu can camr bni murata can abi xamzata rajulin min alansaari can rajulin min bani cabsin can xudayfata bni lyamaani radia allahu canhu xadiisku waa xadiisi dheer oon arki doono insha allahu tacaala inoo socon doona sanadkana ilaa camr bni mura camr bni mura bn cabdillahi bni daariq aljamali waynu soo maray isagana waan xusuustay intaa waan soo wada aragnay ee waxaa ku sugan abi xamza oo wili waa nin ansaar kaba mid ah waxaana sheekha uu odhan doonaa tirmidi malaa nusqooyinka qaarkood hadduu kaba dhacay mooye ninkan dalxat bnu zayd baa la ydhaha kolleyna kutubta taraajimta sida inoogu sugan iyo dalxat bnu yaziid weeye walow tirmida halkan inoogu sugan kusugantahay dalxat ibnu zayd waxaa dee eh, kutubta taraajimta ku sugan dalxat ibnu yaziid oo ya lagu kordhiyo un waana nin rijaasha bukhaari kaba mid ah oo isagu bal matalan dalxat ibnu yaziidkan ninkan waana nin taabiciya ah ninkan can min bani cabsina maanta dee cibaaradan ninkii laynooma soo sheegin ninkuu kuu yahay kol hadduu waatay ka cabiraan culimadu mubham ay yidhaahaan saaxib albayquuniya waa mubhamun maa fiihi raawin lam yusab uu lahaa mubham waxaa la yidhaha xadiidka sanadkiisa raawi aan magaciisa la sheegin ku sugan yahay mubham yidhaahaan kolay xukumna wuu leeyahayoo haddii uu matniga xadiidka ibhaamku ku sugan yahay sida iyadoo la yidhaaho nin baa rasuulkii ilaahay weydiiyey ama saa ku yidhi ninkii ma garanayna kuu yey laakiin dee dadkii warinayay xadiidka inooguma sugnaa dhib ma laho taasi dhibaato kuma keento matniga wixii ku sugan laakiin hadduu sanadka galo ninkuna aanu saxaabi ahayn dee saxaabada ilaahay baa wada tacdiiliyo waa wada cuduulgare haddaynu garan weynana waxba inama yeelayso cadaaladooda inoo sugano waan aqbalanaa laakiin waxay aan saxaabi ahayn ee magaciisana aan la sheegin xadiidkiina dadkii warinaya kaba mid ah xadiidka dhib buu ku keenaayo dee waa xadiid ruuxii kol isagii garanayn cadaaladiisii in lagu kalsooni ahaa oo mid inuu daciifaana ma kala garanayno bal markaa taasa xadiidka dacfi kuma keenta laakiin maxaa ka jira xadiidkan koley waxaa iyada abu daud iyo nasaa-i iyo axmed iyana way wariyeen kole sidanna way kuma wariyeen laakiin axmed baa riwaayadkiisa qaarkood silatu bnu zufar baa halkan yimi iyadoo musanadku sidan ma ahayn tacliiqiisa sunan abi daud iyo nasaa-iyo kuleeye waa saxiix yeelaaye adigu waxa weeyaan ninkan baa waxay culimada ay raasax yeelaan ninkan aan laynoo magacaabay inuu silatu bnu zufar nin la odhanayo taabiciya waa nin caabid ah tiqaa rijaalu saxiixayn kaba mida ama dadkii tiqaatu ruwaad kaba mida marka hadduu dee kaa inoo noqdo waana sida imaamkan xaafid iyo kuma fasiraan taqriibkiisa dhibaata ma laho halkaasa dee qolooyinkii saxiix yeeshayna taasay eegeen laakiin sanadku sid uu yaalo kolley wuxuu noqonaya sanad kalaan ku sugan yaha ama dacfi kuma sugan yahay ninkan ugaba yimi reer bani casiya laakiin markaa silo u fasirno waa nin siqo oo la garanayo caabid ahaa qiimo badnaa bal markaa eh, xadiidku markaa wuxuu inoo noqonaya xadiid inoo sugan intii kalena waa rag inoo wada sugan abu xamsana waa taa sheegay wuxuu hi markaa xudayfat bnu lyamaan annahu xudayfa sallaa waa tukaday maca nabiyi sal allahu calayh wasalam min alleyl habeennimo oo wa habeen ayuu salaad habeennimo ayuu jamac ahaan kula tukaday ee waana salaada habeennimo ee taraawiixdoo kale iyada waaba mashruuc in jamac lagu tukado laakiin salaadaha kale ee habeenkii ah asalku waxa weeye keli in loo tukado jamaacadu dee ma odhanayno jamaacadu waa sunna ma odhanayno laakiin waa jaa oo rasuulkii ilaahay sunayaal aan marka horeba jamaacadu tii dee jamaacadu mashruuc ay ahayd ama la suneeye aanay ahayn salaad maalinimo ahayd sida iyo <clears throat> ama dee salaad maalinimo iyo aan <clears throat> salaad habeennimoba oo dee awqaado kala duwan lala tukaday way jiraanoo allahbata la diidaya un waxay noqon in raatib laga dhigto oynu lee habeen halkan isugu imanaynaayo salaada habeennimo ama tahajudkaan jamca ku tukanaynaa taasi wax jilaysan ma noqonayso oo dee sideedii maaha laakiin wax marmar dhaca dad meel ku yimi oo habeen meel ku ictifaaf ma dhaca oo dee jamc ku wada tukadaan ama salaad maalinimo jamc ku wada tukada oo aan caado iyo raatib laga dhigan rasuulka ilaahay dee marar kala duwan bay nooga suganto shay jaa-isa weeye taasi waana kan la tukaday ibnu cabaasna waan soo aragnay inuu laba tukaday dee bal matalan xudayfana xadiidkan iyo mid ka dambeeya baan ku arki doonaa haddaba habeen buu salaad la galay qaala wuxuui falama dakala fi salaati salaadii markuu galay ayuu qaala rasuulka ilaahay yidhi waa salaadii waa gelitaankii dee uu gelayay weeyaan allahu akbar oo waa takbiirta ixraamkaa uu ku gelayay wuxuu raaciyeyna haddana dulmalakuuti waljabaruuti oo dee falamaa dakala fi salaada ka dhigna dukuul xaqiiqi inuu jiro uu xidhay tani waa adciyadii istiftaaxun bay ka mid noqon duca istiftaax bay ka mid noqon qiraadii horteed buu laba yimid allahu akbaru dulmalakuuti waljabaruuti walkibriyaai walcadama oo dee almalakut waa facalus min almulki uun ee isagaa mulki daahir iyo baatin marka isagu leh wax leh cid waxlalihi aanay jirin isaga weeye waljabarutana waa facaluutu min aljabri jabriguna waa qahri dee kaa isagu muraadkiisu fulayo wuxuu doonaa ay fulayaan wuxuu doonaa samaynaya cid surta ay jeertaa jirin cid bal matalan taasoo kale cid kastaaba muraadkiisa ay kuba qasban tahay waa taasoo dee ilaahbaa jabbaara ilaahbaa qahaara isagaa jabriga iyo qahriga kau saaxiib mucjamkaba ah iyo walkibriyaaya cadamo iyo weyne iyo deesagu iyo walcadama kii isagu saaxiibkaaba ilahaas ayaa dee wax kastaba kaba weyn qaala wuxuu yidhi markuu intaa yidhi istiftaaxaan waxaa odhanaya xudayfa uma qara'a albaqarata kolay dee faatixadii waa aqriyey oo iska macruuf bay ahayd aqrinteedu qiraa'adii kale baqara ayuu aqriyey uma rakaca waa suuraddii baqara intuu aqriyey waa baqaro oo dhan ayuu rukuucay fakaana wuxuu a rukuucu rukuucdiisii naxwan min qiyaami waa boqoro oo dhan oo weliba si degan uu aqriayo aayadii tasbiixle uu tasbiixsanayo aayadii ducale ama isticaadale uu laba imanayo haddii dee ay janna ay noqoto sidee habeenkii salaadiisa habeenimo dhacaysa ilaahay uu weydiiso naar ilaahay uu kaba magangeli ayuu haddana rukuucsanaa intii uu isagu markaa taagnaa wax ku dhow oo dee hadday ka yar in yar ay ka waabsan tahayba waxaa rukuucdiisu ay ku dhoweyd qiyaamkiisii wakaana yaquulu wuxuu mid yidhaahaa subxaana rabbi alcaiim subxaana rabbi alcadiim macnaha maaha laba goorun buu odhanayay ee sida farjic ilbasara ka ratayn oo kale waa ku celcelinayay weeyaanoo intii uu rukuucsanaa intaa uu rukuucda kuma jirayba subxaana rabbi alcaiim subxaana rabbi alcadiim buu lahaa uma rafaca ra'sahu madaxiisii buu sare u soo qaaday fa kaana wuxuu aday oo waa ictidaalkii samic allahu liman xamida buu yidhi iyo dee ama tan inoo waabada inoo soo socotaa fa kaana wuxuu qiyaamuhu qiyaamkiisu waa taagnidiisaasi naxwan mid ku dhow min rukuuci rukuucdiisii oo intii uu taagnaa u ictidaal u taagnaanaa rukuucdiisii way kuba dhoweyd macnaa waxa weeye ictidaalkiibuu aad iyo aad u dheereeyey taas xadiiskuna wuxuu inoo dee faa'iidaynayaa inoogu sugan ictidaalkuna rukni tawiila inuu yahay macnaa dee ruuxu hadduu dikri iyo ammaan ilaahay ku dheereeyo salaadiisu inaanay bur ahayn ay ansaxaysa xadiidka iyada inooguma sugan kollayna dee madhabta shaafici marka la eego ictidaalka iyo julus bayna sajdateen waxay ka dhigaan laba rukni oo gaabgaaban oo dee intaa dikrigoodaas aan laga badin ahayn oo waxay leeyihiinba dee ictidaalkiina haddii faatixada qadarkeed markaa la gaadhsiiyo kale kana atixiyaadkii dee intii ugu yarayd in leeg la gaadhsiiyo dee salaadiiba waxbay noqonaysaa ama way buraysaaba haddii la dheereeyo bal dee waxa weeye baajuri oon hayo ayaa dee isagoo waxay ahayd dee xadiiska marka inuu asal noqdo oo dee madhabtii markaa loo baahday in la awilo ama laga jawaabe dee wuxuu noqotay xadiiskii intuu yidhi waa mushkil ayaa waxay noqotay in bal xadiiskii laga jawaabo weliba iyadoo dee madhabtii xaggeedii laga yaaba madhabta xadiid lagu fasirayo kolay rag badnoosta kama dhaceen markaasuu kaba cabiraya dee isagu waa laba rukni oo gaabgaaban iyo waxyaalahaas haddii intaa lagaba dheereeyo salaadba buraysa laakiin salaad ku buraysana ma jirto arrinkuna waa laba rukni oo dhaadheer un way noqon bal dee raggii madhabta ama dee ugaga heer sarreeyey soo taxriiriyey waa imaam nawowi oo kale kutubtiisa wuxuu ku doortaa inay rukni dheer tahay oo xadiidka riwaayada tahay riwaayada kale ee muslim wariyey ee uu dhiganayana waxa riyaadkana uu soo naqliye inuu abu xudayfa lahaa rasuulka ilaahi baa baqaruu furtay markaasaan ii baqaruu bilowday markaasaan ii yarkacu biha cindalmiha markuu aayad gaadho boqolka gaadho ayuu rukuucaya waa socdo haddana yarkacu biha haddana waa kii lahaa dee saas ayaa wuxuu kaba idha kolkaa sharxayuu idhahaa dee jawaab laga jawaaba xadiidkan qardashe xunbay noqon tacasufxunbay noqone waa rukni dawiila dee waana saasaa leedahay wada waa rukni dawiila oo sanadkuma buraysa rasuulka ilaahi baa dheereeyaba salawaatullahi wasalaamu caleyh dee arrintuna waxay noqonaysaa waa qowlka kale ayaa jawaab u baahan ama in dee la awilo ee xadiidka uma baahna ta'wiil kale iyo waxyaalaha fakaana qiyaamu naxwi rukuuci wakaana yaquul wuxuu lahaa lirabbiy alxamdu macnaa waa ku celcelinayay ee kolayna alla arkaa kutubtaa fiqiga barkood ina yidhaahan adkaarta dee tasbiixda rukuucdiiyo sujuudda waa lagu celcelinaya laakiin ictidaalka oo kale dikrigiisa marun baa loodhanaya laguma celcelinaya rasuulka ilaahi waa ku celcelinaya isagoo dheereeyey oo lirabbi alxamdu lirabbi alxamdu buu lahaa uma sajada wuu sujuuday fakaana sujuudu sujuudkiisu wuxuu naxwa wax ku dhow min qiyaami taagnidiisii oo intii u sujuudsadaa wejiga dhulka ku hayaeg waa taagnidaa baqaro waa aqri laakiin bal qiyaamkii dambe eg waayo rukuucdii buu ihi qiyaamkiisii bay ku dhoweyd haddana ictidaalkii buu ihi rukuucdiisii naxwigii bay ahayd sujuudna waxaan ka dhigaynaa qiyaamkii dambe uu ictidaalka u taagnaa intii uu ahaa in ku dhow oo dee isbe aad u dheer dheeraa ayuu waxa weeyaan dee aqriyada sida axaadiis kaleba rasuulka ilaahi inoogu sugnaatay salaada habeenkuu tukanayo sujuud keliyu sujuudsanaan jiray inta konton aayadood caadi loo aqriyo si degan loo aqriyo xadkeed aqriyo oo kale deetana waabay kaba badnayd imaka habeenkan way ka dheertahay wa kaana yaquulu wuxuu lahaa sujuuda subxaana rabbi alaclaa subxaana rabbi alclaa wuu ku celcelmayay uma rafaca ra'sahu madaxiisiibuu saro u qaaday fa kaana wuxuu ahaa maa bayna sajdatayn tanna waa taa aan sheegayna oo ishkaalkaa dee hore jiray halkan madhab ahaan waa imanaya laakiin xadiis ahaan ma imanaye maa bayna sajdatayna labada sujuudood intii u dhexaysay naxwan min asujuudi oo fadhigiisii labada sujuudood udhexeeya sujuuddii ka horeysay in ku dhow ayuu rasuulku fadhiyey wa kaana yaquulu rabi irli rabi irli xataa qara albaqara ay wastamara yusalii calaa dalik wuu daa'ima rasuulka ilah isagoo sidaa u tukanaya ragcad buu taa ku dhamaystay waa kacay haddana waa ku noqday oo dee haddana sujuudii waa kacay waa ragcaad kooban xataa qaraa ilaa u aqriya albaqarata waala cimraana wnisaa wlmaa'idata walancaam oo waxa wey shaki weeye shucba shakiyatan wuxuu aqriya baqara dee waana ragcaddii hore aalu cimraan nisaa markaa maa'ido waa afar ragcadood buu intaasoo suuradood welibana ay sujuudii iyo rukuucdii dheertahay dee walaha habeenka badankiisiiba habeenkiiba badankiisii ayuu noqon waama aladii kafar allahu lahu danbahu maa taqadama minhu wamaa taahar ayaa dee saasuu laba imanayay marka wuxuu hi shucbatu shucbe alladii kii weeye shaka fi lmaa'idati walancaam shucba shaka uu ka galay inay maa'ida ahayd iyo inay ancaamay dee haddaan tartiibta eegnada maa'idaba dee ku xigtay suuratulnise kuba xigaysay bal dee walow dee haddii tartiibtii laba khilaafi karo oo dee markaa ruuxu laba suuradoon isku xigin wada hadlay karaan ujeeda shucbatu aladii shaka fi lmaa'idati walancaam bal xadiid kolay dee waaban soo sharaxnay waxay inoogu suganaya arrinta ugu weyn waa ijtihaadkii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh cibaadada sidii ugu dadaalayay oo dee kolay garashadii uu rabbigii garanayay oo dadka kaleo dhan uu ka wada yaqaanay ayaa keenaysay cabsidiisa uu rabbigii kaba cabsanayaana inay kaba weynaato waxaaba calaa qadri cilmi lmar'i yacdumu khawfahu khawfu weye kolba ruuxa garashadiisa rabbigii inta ay gaadsiisantahay iyo cilmiga waankaa u leeyahy ayaa cabsidiisuna gaadhaysa jirtaa de waa markaa idhi afala akuunu cabdan shakuuran bal taas bay cibaadadiisu ahaydoo waa salaadaas sujuuddeedi iyo rukuucdeedi iyo qiyamkeediiyo aanay kala wada dhacaha inay wada dhaadheeraayeenba salaadiisii habeenimo qaal abu ciisa wuxuu yidhi cibaarada inoosoo socotaana nusqooyinka qaarkood kitaabka way ku sugantay kuwana kuma sugna hadday barhkood kaba dhacdo oo wax jira nusqooyinka kitaabka ee laga soo madbaciyey barhna ku sugnayd barhna aanay kuma sugnayn eh, laakiin waa waxaa dusha kaba qaban kartaano waa abu xamsata ismuhu dalxat bnu zayd laakiin waa tii aan lahaa markii dhoweyn kutubta taraajimta waxaa inoogu sugan dalxat bnu yaziid halkan laakiin tirmidi dalxat bnu zayd buu leeyahay dalxat bnu yaziid waana nin bukhaariba dee markaa riwaayo kuma hubaleed waana ninkii sanadka inoogu sugnay abu xamsat alansaari waa abu jamrat adubaciyu tani xadiidka inoogumay sugnayn laakiin waa insi inoogu kala farqiyo uun waayo xadiid hore inoogu sugnayd inu soo maraa jiray ibnu cabaas buu wax kaba wariya abu jamrat adubaci baa laydhaha marka kani midna waa abu xamsata midna waa abu jamrata marka haddaad aragta abu jamra wa ayo ismuhu nasr bnu cimraan waa nin taabiciya oo magaci fiqa oo nasr bnu cimraan laydhaha rijaasha isaguna saxiixaynka kaba mid ah ayuu yahay kana waa abu xamsato dalxat bnu zayd ama dalxat bnu yaziid badhaho <coughs> xadaana abu bakrin xadaana abu bakr mxamed bn naaficin اlbصriy qala xadaana cabdالصmd bn cabdاlwariث can ismaaciil bni mslim اlcabdiy can abi lmutawakil can caaishaةa radi allahu canha qaalat xadiis koley waxba imaka waa casharka gebagabadiisiyo dee waxba ma sheegaya laakiin ninka ugu horeeya uun ayaa dee ninkii doonaya ama kitaab taraajima qaata ee saasdan ku baadhsan kuma helayo waxaa inooga sugan sheekha tirmidi abubakar maxamed ibnu naafic inuu yahay horta kunyadiisan buu ku shuroobay oo abubakar ibnu naafic buu aad loogu yaqaanaa waana dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay kamid ah imaam axmed iyo dabaqadiisii weeye isagu taabici maaha atbaacu taabiciintiina maaha waa kuwii ku xigay weeyaan masaakiin waaweynaa magaciisa waxaa la yidhaha oo dhan naaficani waa awowgii dee kutubta taraajintaasu markaa u imanaya markaad kunyada aad ku baadhaysa mooye magaciisii maxamed ibni axmed ibnu naafic baa la ydhaha in badanna ruwaadda taasi way ku badantaha ibn abi cumarkii marka dhawadaas soo haynay maxamed ibnu yaxya ibn abi cumar weeye markaa maxamed ibnu axmed ibni naafic albasriyu taas bay too naaficani waa awowgii kolay dee kutubta taraajintuna suu halkuu imanaya maxamed ibnu axmed buu ku imanaya dee markaan ana abubakar ibnu naafic magaca nabiguma keenin waxa uu caaisha abilmutawakilna waa laga yaaba caawi nagu cusub yahay waa nin iqa ah abulmutawakili naaji baa la idhaha kunyadiisaas buu aada ugu shuroobaye nisbadanoo reer naajiya la idhaha loo nisbeeyey cali bni magaciisa la yidhi taasi waa waxaa kaloo la yidhaaho oo dee badan kitaabkayga waxaa taale cali bni duad oo surad oo kale duad inuu yahay laakiin koley waa wax dee kitaabka u dhacay ee waa duaad oo alif lahoo alfiyada suyuudi maxaa ahayd walad naaji maya caliyun naaji walad duaadi wabna abi iyaadin markaas wabna abi duaadin iyaadi oo ninkii dee jahmiyadii dee dhibta badnaadee qaadiga ahaa ee culimada ku imtixaaniye khalq alqur'aan ibn abi duaad qaadiga ahaa maamuun iyo iyo raggii ka dambeeyaba adigu kaasi labadaasaa ujeedadu macnaa magacyadan ruwaadda markay noqoto shucaarada malaa waynu helayna waxe ruwaadda markay noqoto magaca badani waa daa-uud Eh, laakiin ninkan aan hayno aabihii eh, magaciisa duaad baa laydhaa daauud maaha oo dee kutubtan dee mutarifka mutarifka mukhtalifkaa dabdisa si aan loogu qaldamin oo ruux si kale aan looguma aqrina kitaabkaygana duaad buu dhigtay oo dee kolle maaha wax macruufa eh, ibnu duaad oo cali marka waa nin iqa ana abu saciid alkhudrina ayuu asxaabtiisii ah xadiidka caaisha kaba warinaya laakiin abu saciid buu in badan wax kaba wariya can caaishata radi allahu canha qaalat qaama rasuullaahi sal lahu alh wasalam rasuulka ilaahay baa istaagay kacay waa tukaday weeye salaad biaayatin aayad min alqur'aani qur'aanka ka mida ah leylatan haddaynu soo aragnay inuu baqare iyo aalu cimraan iyo mise iyo maa'ida ama ancaam uu habeen ku wada tukaday waxaa kaloo la arkay oo caaisha sheegaysa habeen dhan oo uu de intiisii badnay taagan yahay aayad qur'aana inaynu ku celcelinayay waa dee kolley aayadda waxay tilmaamaysa ila dheg aayad keliya oo qur'aana ayuu habeenkii oo dhan ku tahaajuday tahajudkiisii ku dhammaystay waa qira'a aayad keliya kolley xadiidkan sanadkan buu ku wariyaa tirmidi kitaabkiisa isagoo xasan hariiba min hada lwaj idhaaha laakiin waxa weeyaan albaanna saxiix xustaan buu tirmidi kama cabiraayo wuxuu leeyahay xadiidka aayadda inooguma sugna laakiin xadiid kale oo ibnu maaja iyo nasaa iyo abuudar ay kaba wariyeen ayaa waxaa la sugnaa rasuulka ilaahi inuu kuba tahajuday in tucadibhum fa inahum cibaaduka wain takfirlahum fainaka anta alcasiiz alxakiim waa ummadda iyo dee cabsidii iyo taa ayaa ilaah haddaad cadaabto dee waa addoomahaagii haddaad u dambdhaaftan aduu kaa casiiska xakiimkaate waana dee suuratu maa-ida nebi ciise hadalkii ilaahay noogaba soo warramay de waa kalaamkii ilaahay aayadan baa uu ku celcelinayu habeenkii oo dhan uu ku tahajudayey taas baaba waa xadiis kale oo abudar xadiiskii ah laakiin xadiiskeed shaahid u ah oo rasuulka ilahay noo aayaddaa kuma tahajuday iyadoo aayadda qur-aanka dee bal aayaddaa kale kuma fasirayna xadiidka xadiidkana labadiisa duruq baaban iskuba saxiix yeelan karayna waxa weeye rasuulka ilaahay habeen dhan marka de waxa weeye qiraa'adiisii iyadooy koobnayd ayaa hadna laakiin intii uu dee intaa kala taagnaanayun buu taagnaa waa ku celcelinayo aayaddan buu ku celcelinay dee qaatayna uu kolley muddo dheer qaatay bal xadiidkan xudayfan wada raacinaya xdثna mحamed بن غylan qal xadثna سlayman بن xرb qal xadثna شhucbaة can اlأcmaشh can abi waa'ilin waxa wey qaala wuxuu yidhi cabdillaahi waa cabdillaahi ibn mascuud abu waailna waa nin taabiciyo weyn oo dee markaa fuqaata ruwaad kaba ah, rijaashiisitadaba kaba ah, shaqiiq ibnu salama la yidhaahe qaala wuxuu yihi sallaytu waan tukaday leylatan habeen maca rasuulilaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi maciisa falam yazal kama qaa'iman inuu taagan yahay rasuulka ilaahi habeenkii waa taagnaa uun dee kollayna rasuulka ilaahi oo la weydiiye salaada maxaa u fadli badan duuru lqunuut iyo taagnada dheer qiraan baa la aqriaya sujuuddii iyo rukuucdii dheere taagnada dheer baa ka fadli badan sababto qur'aan oo kalaamkii lagaa la aqriya laakiin rukuucdiiyo sujuudda qur'aan laguma aqriyo bal waa laynaga naahiyey oo meel qur'aan maaha sujuuddiiyo rukuucdii qur'aan laguma aqriyo marka dee laakiin ruuxu haddaanu karahayn markaasay noqonaysaa rukuucdiiyo sujuuddii inuu badiyo ee si fadligii bal markaas fadligoo kale uba helo laakiin marka uu karayo duru waa qiyaamka dheer haddaba rasuulka ilaahi waa taagnaa xataa amantu dee waa daalay oo xadiikan riwaayadkiisa haasatan imaam axmed oo kale riwaayada bukhaari iyo muslim baa wariye waxa kuwa sugnayd ilaa ay labadaydii lugood kala jabeenba amadee ay xiqaadi kari waayeen oon taagnaan kari waaye falam yazal qaayiman xataa hanuuntiilaan ku hamiyey biamri suu'in ama amri saw'in calayhim daa'iratu suu calayhim daa'iratu saw labadaba qurcaanka laba qaraabo mutawaatiro weeye halkana way noogu bannaantay arrin xun ilaa aan kuba hamiyo waxaan kuba hamiyey arrin xun baan ku hamiyey buuri markii dee aan daalay ee keliba waaye ina taagnaado rasuulkii ilaah kama weyna taagan yahay qiila lahu waxaa lagu yidhi wama maxaad ku hamiday bihim arinkan qur-aankan iyo macaansigan cibaadada ayaa waxa oo dhan dee kaba kaxaynayo daalkii maba oga ruux markaa uu macaansanayo tane markaasaa la yidhi maxaad ku hamido wuxuuhi hamamtu waxaan ku hamiya an aqcuda inaan iska fadhiisto oo dee rasuulka ilaahay oo intuu salaadii ka goosto uu laba tukanayay salaad habeenamoona inuu iskaba fadhiistaba shay haddaba inaan markaan keli waa igu adkaatay inaan iska fadhiisto wa adaca nabiya sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahayna aan kaba tago isagoo keligii tukanaya taas baan ku hamiya caawiya laakiin de waa adkaystay waa adkaystay oo arintan buu u arkayay arrintan inay to kamuu hadhin rasuulka ilaahay laakiin wuxuu ina tusayaa un rasuulka ilaahay siduu wuxuu dheeraanaya taas taas ayuu ina tusayay dee dadaalkii badnaa uu daacada kuma dadaalayo kollayna ilaa xalay taaban umuuraha soo haynay wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha